asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu baabu qawli llahi tacaala wamin annaasi man yattakidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah baabkan uu sheekhu aayadda u baabeeyey oo aayadda uga dhigay waxaa macnaheedu u yahay baabu lmaxaba yani jacaylka ayuu baab u yahay ilahay jacaylkiisa oo yani diinta islaamka tiirdhaxaadka ay ku wareegeyso ama asalkeedu waa maxabadaas wey jacaylka xataa tawxiidka isagaa asal u ah tawxiidka maxabadaasa ah asal u ah marka waxay yidhaahdaan culimadu sida sheekh islaam ibnu taymiya iyo qeybkii waxyaalaha qalbiga dhaqaajiya ee xagga ilahay u dhaqaajiya subxaana watacaala iyo saddex arrimood midi waxa weeyaan waa maxabada midna waa khawfka midna waa rajaha yani waa jacaylka iyo cabsida iyo rajada saddexda arimood ayaa waxaa la yidhahdaa muxarikaat lquluub waxyaalaha qalbiga riixa oo dhaqaajiya oo xagga ilaha u dhaqaajiya saddexdaa waxaa ugu xoog badan maxabadaa ugu xoog badan ayada daatadeedayna maqsuudo u tahay labada kaleba waa masaacidaada way way saacideynayaan laakiin ayada daatadeeday maqsuud u tahay maxaa ila waxaa kutusaya maxabadu aakharo waa jirtaa oo aakharo marka la tago jacaylka ilaahay subxaana watacaala la jecel yahay ma tirmayso mana baaba-aysa baatil bay ahaanaysa laakiin khawfku isagu u baaba-aya khawfku dadka muminiinta waa ka baaba-aya marba haday jannada galaan macna marka maxabadu waa shaygii gadaal ka riixaya ruuxa iyo matoorkii dhaqaajinaya wey xagga ilaahay markuu u socdo khawfkuna waa waardigii wey jidka uu ruuxu hayo suusan uga leexanin yukhawfu ka waardiinaya oo macnaha dunuubtii gelitaankoodii iyo macsiyada gelitaankeedii buu kaa celinaya qoofkuna rajuluna wuu ku hogaaminaya oo hogaanka hor horu haya saddexdaa wey marka midna gadaal buu ka riixaya waa maxabadii midna wuu ku waardaynahayaayo waa khawfkii midna macnaha wuu ku hogaaminaya waa rajadii saddexdaasaa ku yuqalbigu sidiisuba ku socdaa xagga ilaahi subxana watacaala uugu socda marka kolba yani inta ay la eg tahay maxabadaadu unbaa iimaankaaguna uu la egyahay haddii maxabadaadu ay kaamil tahay iimaankaaguna waa kaamil haddii jacaylka ilahi abs uu daciif yahayna iimaankaagu waa daciif saas way macna maxabadu marka dhowr nooc wey nooc waxaa la yidhahdaa maxabatu cibaada oo waa qeybta cibaadadooda waa jacayl haddana isdullayn iyo weyneyn baa la socota ilaahay baad weyneynay subxaana watacaala adiguna waad isdullayn waad isliidi ilan waa diidataay asal ahaan be reebena waad ka tegi maxabada noocaas oo kale maxabatu cibaada la yidhaahda ilahay keliya iskale cid kale haddii la siiyo shirki bay noqotaa oo diinta lagaga baxa maxabada intaa taa wixii kasoo hadhay daatadeeda cibaado uma ah laakin qaar cibaado noqonaya jira masala waxaa kamid a ah, almaxabatu lilahi wa fillah ilahay dartii inaad wax u jeclaato yani cid aan ilaahay ahayn baad jeclaanaysaa jacaylka aada jeclaanaysana waxaa kugu bixinayo ilahay dartii baad u jeclaa masalan waxaa soo gelaya halkaas rususha jacaylkoodii dadkan wanaagsan iyo saalixiinta jacaylkooda la jeclaado acmaasha wan wanaagsan iyo diinta jacaylkeedii ilaahay dartii baad u jeclaanaysa waxyaalahaasoo dhan qaybtaa dambe qaybtii hore aan soo sheegna cibaadada ahaa iyay raacsan tahay taa unbay macnaha waxa way ku dhow xidhantah maxabada qaybteeda kale waxa weyaan qaybta la yidhahdo maxabatu ishfaaqin waraxma waa jacayl ruuxan waad jeceshahay jacaylkaaguna ma aha inaad caabudayso oo weyneyneyso oo isu duleyneyse ee isagaabaad u turaysa unaxariisanaysa jacaylka waxa kaa keenaya dareen naxariiseed iyo turid aada u turayso macnaha taasina waxaa lagu misaaliyaa sida jacaylka caruurta yararka caruurta la jecel yaho kale iyo dadka liite ee iska iskadalnayda tabarta yar oo kale yani jacaylkoodu waa maxabatu ishfaaqin waraxma la yihahda iyagaa loo turahayaa oo loo naxariisanhayaa oo macnaa waxa wey taasaa keenaysa waxaa ka mid a maxabatu ijlaalin wa tacdiim mid la yidhahda maxabo oo qadarin iyo ruuxa qiimeyn iyo waxoogaa ixtiraamid aad ku jirto midaasina waa midda waalidiinta iyo macalimiinta iyo culimada iyo dadka odayaasha iyo loo sameeyo wey ayaduna cibaado maaha cibaado maaha oo macnaha waxa weyaan dadka aada u samaynaysa ma caabudaysid wey macnaha midna waa maxabada laydhahda maxaba abiiciya jacaylska dabiici aho cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaalaha dunyawiga a jacaylka la jeclaadana maxaba dabiiciya la yidhahda qaybaha dambe marka qeybta hore iyo qeybta hore cibaadada ah mooye qaybahan dambe yani waxa weyaan waa iska banaan yihin iska banaanin marki hadii la yidhaahdana wax ajiro saasoo laga heli mayso laakin haddii niyo ay la xidhiirsato ruux hadduu ku sameeyo niyo ah niyo cibaada hadduu ku sameeyo waxaan ka wadaa macnaha yani ilaahay caabudid aada caabudayso haddaad u samayso arrimaha jacaylka qaybihiisaa kale ajir baa laga helaa haddaad ilaahay darti u samaynin inuu iska cadaai kaa noqotana ajir lagama helo saas way macana macnaha waalidiinta ixtiraamkooda iyo jacaylkooda jacaylkaasi haddaad ilaahay kaga amar ajir baa laga hela saas wey cadaabna waa lagaga badbaadaa caruurta jacaylka aad jeceshay haddii ilaahay darti ay tahay oo ilaahay subxana watacala aad kaga amar qaadanayso oo halkaas uu ka yimid ajir baa laga helaa iyadan sidaasay marka noqonaysa baabu qawli llahi tacaala ilahay odhaadiisa ayuu baabu yahay uu yidhi wa min annaasi dadka ayay ka mid yihiin man cid yatakidu samaysanaya min duuni illahi alla sokadii waxay yeelanayaan andaadan kuwa ay ilaahay la simeen kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubi illaahi siday ilahay u jecel yihiin oo kale dadka qaar waxaa ku jira ilaahay kuwa u eg iyagaa u ekeysiinaya ilahay wax xoog ma jire kuwa ay u ekeysiiyeen oy garab dhigeen ayay samaysanayaan waa asnaamtoodii iyo dhagaxyaantii iyo wixii ay caabudayeen wey kuwaasay caabudayaane ilaahay garab dhigeenna waxay u jeclaanayaan siday ilaahay u jecelyihin aayadda yuxibuunahum ka xub illah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah laba tafsiir bay culimada tafsiirku sheegaan baan maraynaa macnaheedu waxa weye yuxibuunahum waxay jecel yihiin waxyaalihii ilaahay ay garab dhigeen andaada ahaa ka xub illaahi siday ilaahay u jecel yihiin o kale yani ilahayna waa jecel yihiin andaadan ilaahay ay la simeen ee makhluuqaadkiisana way jecel yihiin laakiin jacaylka ay andaadooda u hayaan yaa wuxuu ka weyn yahay jacaylka ilaahay u hayaan subxana watacaala oo isla iyagii wey macnaha isla iyagii waay waaladiina aamanuu ashadda xuban lilahina waxay noqonaysaa jacaylkooda kuwaas gaaladii ay ilaahay u hayaan waxaa ka weyn jacaylka mu'miniintu ay ilahay uhayaan subxana watacala maxaa yeelay jacaylka muminiintu waa mid khaalis ow oo waxba ku barxanayn koodu laakiin waa mid barxan oo macnaha cid kale jacaylkii baa ku barxan marka gaalnidaa marka lagu tilmaamay inay gaala yihiin inay ku gaaloobeen jacaylka ay ilaahay subxaana watacaala makhluuqiisa la wadaajiyeen macna waana jacaylkii aan sheegnay qeybtii hore ee tacdiibka ahayd oo ahayd isu dullayn iyo weyneyn macnaa waxa wey lagaga amar qaadanahayo oo wuxuu rabay lagaga hadhayo oo sidaas wey macnaa taawey bahaylka noocaas ee cibaadada wey wa min annaasi dadka ayay kamid yihiin man yatakidu kuwa yeelanayo min duuni illahi alla sokadii andaadan kuwa ay ilaahay garab dhigeen oo la simeen yuxibuunahum kuwaasu ay jecel yihiin ka xub illaah ilahay jacaylkiisa o kale yani jacaylka qeybta ilaahay unuu leeyahy ee cibaadada ah haddii cid kale la siiyo makhluuqa ah waa lagu gaaloobayaa macnaha oo gaalnimay noqonaysa islaamka lagaga baxayo <coughs> jacaylkaana waxaa lagu gataa markhaati buu leeyahay saailkasiisada waxyaalaha lagu murmay kamid nin walba waa sheeganaya inuu ilaahay jecel yahay subxana watacaala laakiin markhaati dibada yaalu leeyahy jacaylkiisaba waa camal qalbiga ka dhacaw qalbigu ku qarsoon yahay laakiin markhaati dibadda abuu ah leeyahay xubnaha ka muuqda saas daraadeed baa dadka qaarkii markay yidhaahdeen ilaahay baanu jecelnahay say culamada salafku leeyihiin dad baa waxay yidhaahdeen ilaahay baanu jecelnahay markaasaa ilahi wuxuu soo dejiyey subxana watacaala aayadda la magac baxay aayat lmixna aayadda imtixaanka ee lagu imtixaanay waa aayadda wey qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddii aada ilaahay jeceshihiin oy dhab idinka tahay inaad ilahay jeceshihiin iraaca waa rasuulkiisa salawatullahi wasalaamu caleyh iraaca ku dhex oo diintaan la idin qaata oo jidkaygii mara natiijadu maxay noqonaysaa natiijadu waxay noqonaysaa ilahay baa idin jeclaan saas wey marka waxaa la sheegay calaamada lagu garto ilaahay jacaylkiisa adoonkan inuu ilahay jecelya sharcigiisu raaca oo nebi maxamed buu raacaa salawatulli wasalaamu caleyh axaadiistiisi iyo sunadiisiibuu ku dhaqmaa midhihna midhaha laga gurtana waxa weye jacaylkaas ilahay baa ku jeclaana yahdibkum ullah ilahay baa ku jeclaano kuu dambi dhaaf aayad kale ila ilahay suba ilahay ku sheegay ilaa afar calaamaa lagu sheegay oo lagu garto jacaylka ilahay oo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa ya'ti llahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala lmu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili illah walaa yakhaafuuna lawmata laa-im afar sifaa lagu sheegay ta koowaad waxa weeyaan dadka mu'miniinta abay u dabacsan yihiin way u naxariisanayaan way u nugul yihiin dhexdooda macnaha ruux mumina kuma ayka kana oo kuma ad adka e way u nugliyihin waa ta koobaad gaaladana way ku aada adag yihiin waa midda labaad ta saddexaad waxa weeyaan jidka ilaahay bay ku jihaadayaano wax alla waxa awood ay heli karaan oo dhan waxay ku bixinayaan siday diinta ugu adeegi lahaayeen naf iyo maal iyo af iyo adinba ta afraadna waxa weeye jidkaa ay hayaan iyo adeeggaa ay diinta u hayaan ciddii kula dagaalanta u aada maayaan waxay u aabayeelahayaan haba yaraatee ma ay jirto waa u sabrayaan oo u adkaysanayaan afartaas tilmaamoodna aayadaasu ilahay ku sheegay subxana wa tacala mar wa marka wax layska yeelyeeli karoo layska sheegan karo ma ay ahaa dad macnaha waxa wey ahlulbidac oo khilaafsan sunadii nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh oo axaadiistiisii ka tegey oo aqwaal rag diin ka dhigtay ayaa haddana waxay leeyihiin waxaan haysanaa waxaanu jecelnahay nebigaanu jecelnahay salawatullahi waslamu caleyh oo ilahay baanu jecelnahay dadkii sunnada haystay oo diinta haystay oo kitaabka ku dhaqmay oo inta tabartooda aan dadaalayeyna yani waxaa lagu tuhmayaa inay nabiga ayna jeclayn salawatullahi wasalaamu caleyh wa yani waa mawaasiin isbedesho macnaha waxa wey isruqin wa qawlihi tacaala ayuu baab u yahay asbaab badan baa marka ilahay jacaylkiisa lagu gaadhaayo asbaab badan bay culimadu tiriyaan ka waxaa ka ah yani qur-aanka akrintiisa ruuxu inuu qur-aanka akhriskiisa badiyo oo weliba iska caydhin iyo didhin un maahe isagoo macaanidiisa aada ugu fiirsanaya oo tadaburaya inuu akristiis iyo inuu ruuxu badsado cibaadaadka nawaafisha ah sunnada ah salaadaha oo kale soonka oo kale inuu badsado iyo dikriga ilaahi subxaana watacaala qalbiga iyo carabkaba in uusan ruuxu yani marna uusan ka joojinin oo u wado iyo waxyaalaha naftiisu jeceshahay inuu uu dhinac intii iska dhigo waxa ilaahay jecel yahay oo rasuulkiisu jecel yahay salawatullai wasalaamu caleyh inuu ka hormariyo oy kuwaasi la weynaadaan markay isqabtaan naftaadaa wax jecel waxay nafteedu naftaadu jeclaydna sharcigiibaa diidan labadaasi markay isqabtaan waxa sharcigu yani waxa wey jecel yaho ilaahay jecel yahay inaad martay macna waxyaalaha macnaha lagu gaadhay ka midta ah. qalbiga oo daalacda ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo weynankiisa oo qalbigu mar walba buuxiyo qalbiga buuxisa ayaa ka mid a ah waxaa ka mid ah inay mar walba kuu muuqato ilaahay samafalkiisa iyo nicmadiisa iyo gallada iyo midda qarsane uu kuu galay inay qalbigaaga ka maqnayn oo mar walba macnaha waxa wey aada xusuusato waxaa ka mid a ah inuu qalbigu mar walba jaban yahay oo ilaahay isu jabiyo yani inuu liidnaantiisa iyo tabartiisa garto oo rabbi subxaana watacaala isu duleeyo mar walba uu dhulka yaallo taasaa ka mid a ah maanaa tawaaduca wey waxaa ka mid a ah waktiga habeenka qeybtiisa dambe saddex meelood marka loo qeybiyo meel habeenka markay laabantaha adoonku inuu ilaahay subxaana watacaala macnaha waxa weyaan u istaago kitaabkiisa akriyo oo salaad isu taago waa xilliga ducada la aqbalo wey waxaa kamid a ah dadka wan wanaagsan ilaahay jecel yahay inuu la fadhiisto oo la fadhigooda la joogitaankooda badiyo oo hadalladooda iyo dhaqankooda wanaagsan qaado ayaa kamid a ah macna waxaa ka mid a ah sabab walba oo qalbiga iyo ilaahay kala teedayo o ilaahay ka hor istaagayo inuu ka fogaado oo macaasidii macnaha dunuubta inuu ka fogaado asbaabtaasay culimadu tiriyaan oo asbaabta qalbiga ilaahay jacaylkiisa gaadhsiinaysa macna wa qawlihi tacaala ayuu baab u yahay qul in kana aaba'ukum waabna'ukum waikhwanukum waazwaajukum wacashiiratukum waamwaalun iqtaraftumuuha watijaaratun takshawna kasaadaha wamasaakinu tardawnaha axaba ilaykum min allahi warasuulih wajihaadin fii sabiilihi fatarabasuu xataa ya'tiya allahu biamrih qul waxaa tidhahdaa nabigu in kaana haddii uu yahay aabaa'ukum aabayaashiin hadday yihiin iyo wa abnaa'ukum wiilashiin iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum haweenkiinu iyo wa cashiiratukum xigaalkiina iyo qaraabadiina iyo wa amwaalun xoolo xoolahaasoo iftaraftumuuha aada kasbateen oo shaqaysateen wa tijaaratun iyo ganacsi oo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadaha baaritaankeeda inay idinku baarto bisha weyn wa masaakinu iyo guryo guryahaasoo tardawnahaa aada ku qanacsan tihiin ood raalli ku tihiin intaa la soo hadday yihiin axaba kuwa loo kalgacayl badan yahay ilaykum xaggiina min allaahi ilaahay aada ka jeceshiin warasuuli rasuulkiisa haddaad ka jeceshiin iyo wajihaadin jihaad fii sabiili jidkiisa maadeen fatarabasuu suga xataa yatiya allahu ilaa ilaahay uu ka keenayo biamri arrinkiisa uu ka keenayo waxyaalaha la tiriyey waa madaahir dunya wey waa adduunyo wey yani waa waalidka iyo caruurta iyo walaalada iyo haweenka iyo xigaalka qaraabada iyo xoolo aada shaqaysateen iyo ganacsi iyo alaab aada soo iibseen oo ganacsi ugu talagasheen oo idiin taalla oo haddaad ka tagtaan aada ka cabsanaysaan inay suuq weydo idinku baarto iyo guryo aada dhisateen oo macnaha waxa weyaan aada ku qanacsantiin oo raalli kutiin naftiinu ku deganta intaas oo hawlo adduunye ah haddaad ilaahay ka jeceshiin oo rasuulkiisa ka jeceshiin oo jihaad jidka ilahay lagu jihaado aad ka jeclaysateen ood ka doorateen alle un sugay markaas waxbuu ilaahay soo wadaayo waxa ilaahay soo wada unbaad markaa ka wadsugaysa maana waa hadal goodi ah waxa ilaahay soo wado waa ciqaabtiisa wey cadaab baa idinku soo maqan oo dhexda kusoo jira qaabuu noqon doona la garan maayo laakiin waxaa laysugu goodinaya un yani intadiruu maa yaxilu bikum min ciqaabihi cadaab ilaahay baa idinku degi doonay ciqaabtiisi taa uu sugayo macna marka yani waxaa la diidan yahay in ilaahay subxaana watacaala diintiisii iyo sharcigiisa u adeegidiisii ku dhaqankiisa marka hore marka dambena shaqayntiisii u adeegidiisa in adduunyo looga tago oo adduunyo laga jeclaado oo adduunyo laga hormariyo taa wey midda laga dagaalamayo oo macnaha aayaddu ay diidanta waxay macno tahay xadiidka nabiga sal ly wasalam ida tabaayactum bilciina waahadtum adnaab albaqr warabitum bizarci wataraktum ljihaada sallat allahu calaykum dullan laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum saas xadiikaasa macno tahay macnaheedu waxa wey markaad ribada wax ku kala gadataan oo ay noqoto qaabka aad u wada dhaqmaysaan iyo ganacsigiina uu ribo noqdo lo-da daynteeda qabsataan yani xoolo dhaqato iska noqotaan xoolo dhaqasho u baxdaan oo beeraha aad ku raali noqotaan iyo beerashadooda oo diinta ilaahay iyo u adeegideedii jihaadkiina halkaa kaga tagtaan saa markaad yeeshaan ilaahay dulli ayuu dusha idinka saaraya xataa ya'tiya allahu bimrihi macnaheedu waxa wey ilahay dulli buu idin saari doonaa talow ma cadow baa laisku diri doonaa ma abaaruhu ciqaabtaasi noqon doontaa ma cuduray noqon doontaa ma nabadgelya laaan iyo dagaalo eheliya noqon doonaa ilahay baa garan subxana watala ma dhulkaada laisla goy ma dhulgariid buu noqon ma samadaa laysaga imaan la garan maayo laakiin uun inuu ciqaab ilahay imaanayso un ku talagala saas wey marka waxaa la doonayaa oo aayaddu ina baraysaa marnaba inaan diin iyo adduunyo laisgarab dhigin oo laba kafadood wada saaray wax macnaha isgarab dhigmi kara ma aha saas wey macnaha qul waxaad idhahdaa nabigow in kaana haddiu yahay aabaukum aabbayaashiin iyo wa abnaaukum wiilashiina iyo waikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum haweenkiina iyo wa cashiiratikum qaraabadiina iyo wa amwaalun xoolo iqtaraftumuuha kuwaasood shaqaysateen wa tijaaratun iyo ganacsi oo takshawna aad ka cabsanaysaan kasaadaha baaritaankeeda kasaadka waxaa la yidhahdaa markii ganacsigu socon waayo suuqa macnaha la qaadan waayo ayaa la yidhahdaa wa masaakinu iyo guryo tardawnaha aad raali ku tihiin ku tihiin intaasi haddii ay yihiin axaba kuwa loo kalgacayl badan yahay ilaykum xaggiina kuwa aada jeceshihiin oo min allahi ilahay aada ka jeceshihin warasuuli rasuulkiisa yani ilaahay diintiisa iyo rasuulka raacitaankiisa iyo diinta u adeegidiisa laga wadaa wa jihaadin iyo jihaad haddaad ka jeclaysateen fii sabiili ilahi jidkiisa lagu jihaado haddaad arrimaha ka jeclaysateen oo kuwaa door bideen fatarabasuu suga xataa ya'tiya allahu inta ilahay uu ka keenayo biamrii arrinkiisa uu ka keenayo ciqaabkiisa intuu idiin keenayo iskasii fadfadhiya wy maanaa kullay aqaadaayo waajibtay marka waa mida ilahaysata wey macana can anasin ana rasuulalah sal lay slam anas waxaa laga warinaya in rasuulku qaala uu yihi laa yu'minu mausan rumaynin axadukum midkiin xataa akuuna ilaa aan ka noqdo haddaa nabi maxamed ahay salawatulli waslamu caleyh xataa akuuna ilaa aan ka noqdo axaba mid loo kalgacay badan yahay ileyhi isaga xaggiisa min waladihi caruurtiisa wa waalidihi iyo waalidkii wanaasi dadka iyo dadkaba ajmaciina xalaybiliyiin yani waxa weye nabiga sal alay slam wuxuu leeyahay midkiin iimaan lagama helin iimaanka laga hadlayo waa kamaalu limaan iimaan buuxa iyo iimaankii waajibka ahaa lagama helin ilaa calaamadan laga helo ilaa uu waalidkii iyo caruurtii iyo dadkoo dhanba uu aniga iga jeclaada buu nabigu le salawatulli waslamu calayh ilaa aniga igu horumariyo iimaan ma laha ruuxaas saasuu xadiidku noo cadaynaya macna xataa riwaayo kale buu nabigu sal lay slam ku sheegay xataa lafaha ma aha wax kaa baxsan oo caruur iyo waalid iyo xoolo iyo dad kaloo kabasisheeye ah iska badaayo xataa naftaada naftaada xataa ilaa aada nabiga ka jeclaatay salawatulli waslamu caleyh maya maxaa yeelay nabigu sal lay slam cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa wuxuu yihi rasuul ilaahay yani nabigu xadiidkan markuu sheegay ayaa cumar baa wuxuu yihi la anta axabu ilaya min kulli shayin ila min nafsi wax walba ayaan kaa jeclahay buui nebiow ilaa naftayda mooyaane naftayda hade naftayda waxaan ka jeclahay ma jiro laakiin naftayda wixii kasoo haray adaan kugu jeclahay wey markaasaa nabigu wuxuu ihi salawatullahi wasalaamu aleyh waladii nafsii biyadihi yani waa waladii nafsii biyadihi xataa akuna axaba ilayka min nafsika maya buu ku yihi cumarw ilaa aada xataa naftaada iga jeclaato ood iga hormariso maya buu ku yidhi markaasaa cumar wuxuu yidhi fa inaka alaana axabu ilaya min nafsii haddaad naftayda xataa naftayda xataa haddaan kaa jeclay macana oo adigaa wax walba kugu jecla xataa naftayda markaasaa nabigu wuxuu yiri sal lay slam hadda wey cumar hadda wey macnaa hadduu iimaankaagu dhamaystiran yahay wey saas wey marka jacaylka nabiga la jecel yahay salawatulli wasalaamu calayh yani isaga waxaa loo jeclaanaya rasuulka salawatulli wasalaamu aleyhi oo jacaylkiisu waajib u yahay yani waa rukni arkaanta diinta ka mid a ah. waana kalimatu tawxiid laa ilaha ila allahu muxamadun rasuullah muxamedun rasuullahi bayleeyahay manaha yaa kutusay halkaasay manaha faa-iideynayso jacaylkiisu waa waajib wey waxaan u jeclaanaynaa waa marka koowaad horta waa rasuul ilaahay soo dirsaday subxaana watacaala ilahay baa soo dirsaday waa midda labaade cibaado ilaahay iyo risaaladii rabbi ayuu gutay oo waxa ilahi jecelaya subxaana watacaala waxii ugu weynaa ayuu nabigu gutay salawatullah wasalaamu calayh taana waa u jeclaanayna waa midda saddexaade waxa weeyaan akhlaaq wanaagsan oo dhan ayaa ku idlay ummadana uu keenay waa midda afraade waxa weeyaan hanuunkeenna iyo waxbarashadeenna iyo wax kale ogaanshaheenaba isagaa sabab u ahaa salawatullahi wasalaamu calayh marka intaasoo dhan iyo in ka badanba ayaa loo jeclaan jacaylkiisu marka waxa weye lafihiisana waa la jeclaan ta labaadna waxa weyaan jacaylkiisa wuxuu laasimsanayaa in la raaco sunadiisa salawatuli wasalaamu calayh oo jidkiisa la fidiyo oo jidadka kasoo horjeeda iyo bidaca lala dagaalamo oo wax walba lagu bixiyo hadalkiisa iyo sunadiisana laga hormariyo cid kasta oo dhan hadalkii ama boqor ha ahaado ama oday ha ahaado ama sheekh ha ahaado hadal nabiba hadii la sheego salawatulli wasalaamu calayh waa inuu kaala qiimaysan yahay oo kaala horeeyo hadal kaleo dhan iyo dhaqan kaliya akhlaaq kaleo dhan inuu kaala horeeyo wy kaas saladaadna waa inaad diinkii u adeegto uu la yimi nabigu salawatulli wasalaamu caleyh oo u khidmayso taasaa macnaha laasimsanaysa laa yuminu ma rumaysa min waladihi ilmihiisa iyo wawaalidihi waalidkii iyo wanaasi dadka ajmaciina ayagoo ililba akrajaahu muslim iyo bukhaari baa xadiidkaas soo saaray walahumaa waxaa usugnaaday muslim iyo bukhaari canhu anasna weliba ay ka warinayaan qaala inuu yidhi qaala rasul lah sal ly slam rasuulku wuxuu yihi halaatun saddex arrimood man kunna ciday ahaadaan fiihi dhexdiisa saddex arrimood ninkii dhexdiisa laga helo wajada wuxuu helayaa bihina saddexdaa arrimood dartood wuxuu ku helayaa xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa iimaanku dhadhansan saddexdaa arrimood maxay yihin ta waxa wey an yakuuna waa inuu ahaado allahu alle iyo rasuulu rasuulkiisu axabba kuwa loo kalgacayl badan yahay ilayhi xaggiisa mimaa shay siwaahumaa ayaga kasoo soo hadhay ilaah iyo rasuulkiisa waa inuu wax walba ka jecel yahay oy kala horeeyaanoo kala qiimo badan yihiin wa an yuxiba waa inuu jeclaado waa midii labaad wa an yuxiba waa inuu jeclaado almar aruuxa ciduu jeclaanayo waa inuu jeclaado waa inuu jeclaado laa yuxibuhu isagoo aan jeclaanayn ilaa lilaahi ilahay dartii mooyaane ilahay daraadii mooye wax kale oo u jeclaanayo ma jiro ciduu jeclaanayo ta saddexaadna waxa wey wa an yakraha waa inuu necbaado an yacuuda inuu laabto fi lkufri gaalnimo inuu dib ugu noqdo bacda id anqadahu llahu markuu ilaahay ka badbaadiyey kadib minhu gaalnimadan kamaa yakrahu sida uu necab yahi oo kale waa inuu u naco an yuqdafa in lagu tuuro binaari dabka in lagu tuuro naar in lagu tuuro suu u necab yahay oo kale waa inuu u necab yahay macana saddex arrimood ninkii dhexdiisa laga helo saddexdaa arrimood daraadood ayuu wuxuu ku helayaa iimaanka macaankiisa iimaanka macaankiisa waxaa laga wadaa ibni aadamka qaar ka mid oo dadka mu'miniinta weliba iimaankoodu kaamilka yahay waxa ay qalbigooda iyo naftooda ka helayaan oo ah macnaha xasiloonida iyo raaxada iyo deganaanshaha iyo inshiraaca iyo faraxa mar walba qalbigooda ku jira kaasaa laga wadaa waxaa ka laazimaya oo ka dhalanaya deganaanshaha qalbiga ku dhalanaya daacada ilaahi subxaana watacaala inay kuu macaanaato inay daacada kuu macaanato oo cibaadaadku kuu macaanaadaan oodan ka caajisin taasaan ka dhalday macaanku kawn wax carab lagu dhadhamiyo maaha laakin qalbigaa laga dhadhamiya qalbigaa dareemaya macaanka macnaha iimaanka sidaas weyaan saddexdaa arrimood maxay yihin midda koowaad waxa wey ilaah iyo rasuulkiisa ayuu wuxuu ka jecel yahay cid walba waa inuu ka jeclaado waa inuu ka hormariyo waa in sharciga ilaahay oo kitaabka qur-aanka u horeeyo uu wax walba kala horeeyo sunada nabiga salawatullai wasalaamu calayh waa inay wax walba kaala horeyso saas wey kaasi waa midda koobaad ta labaadna waxa weeye ciddii uu jeclaanayo ee makhluuq ah waa inuu ilahay dartii u jeclaado yani waxyaalo badan baa laysu jeclaadaa adduunya daraadeed waa laysu jeclaadayo waxoogaa dheef yaad ruuxa ku qabtaa ama ka sugaysaa qaraantinimo iyo xigaal idinka dhexeeya waa laysu jeclaadaa saaxiibtinimada waa laysu jeclaadaa waxoogaa macnaha yani istimtaac aada haweeneyda ku qabto waa loo jeclaadaa oo iyadana adduunyada soo hosgeli ixsaan iyo samafal laguu sameeyo ruux kuu sameeyo waa loo jeclaada adduunka wax badan baa laysu jeclaada intaasoo dhan marka waxaa u jeclaanay ciddaad jeclaanaysa ha miisaanku ha noqdo ilaahay dartii baan u jeclaa ilaahay baa jecel waa dad ilaah diinta ilahay wuu ku fiican yahay diinta ilahay wuu u adeegaa waa nin culimo ah waa nin caabid oo cibaadaysta waa nin xumaanta ka taga waa nin wanaag ka shaqeeya sifaadkaasaad ku jeclaan laakiin waxyaalahaa kale oo dhan ee laisu jeclaanayo taas macnaha waa ruuxu inuu ka gudbo wey maaayl waa meel hoose w meelo hoose wey ta kaleetana waxa wey yani waa inuu necbaysto inuu gaalnimo dib ugu laabto markuu ilaahay kasoo badbaadiyo kadib siduu u necab yahay in naar lagu tuuro macnaha mabaadida baatilka ah waa inuu necbaado oo uu la dagaalamo oo uu qalbigana ka naco ad af iyo cadina kala dagaalamo mabaadida baatilka waa wixii diinta islaamka kasoo haray wey bidca ha noqoto ama mabaadi kufriya oo gaalnimo keenaysa ha noqoto waa inuu la dagaalamo oy u sinaato in la yidhaahda maanta gaalnimo gal ama mabdaa baatil ah qaado oo islaamka aan ahayn iyo dab ha lagugu tuuro dab ololahayo yani kacaya meesha ha lagugu rido labadaas waa inay u sinaadaan saas way macanaha marka waa jacayl ilaahay jacaylka waxaa ka laazimaya in aad daacadiisa jeclaato oo aada diinkiisa jeclaato waxaa ka laazimaya midaana dadka diintaa haysta inaad jeclaato oo aada iyaga macnaha ka dhigato ehel iyo dad ka dhigato waxaa middaa ka laazimaya mabaadidii baatilka inaad nacdo waxaa ka laazimaya mabaadidaa baatilkii dadkii haystayna inaad la nacdo saas way macnaha yani waa iimaanka iyo lawaasimtiisa wey markaynu marka axaadiistan oo kaleeta isku miisaanno wax yar baa inoo badbaadi dad uun iskhayaamaya mooye inaynu de lafaheena sirayna waa meesheed oo meel aynaan gaadhsiinen isgaadhsiineyn laakin miisaan dabca ah markaan isa saarno waxaan soo baxaynaa sifir yani zeraan soo baxayna walaa shaka fi dalik marka hala dadaalo alaatun saddex arrimood man kunna ciddii ay yihiin fiihi dhexdiis wajada wuxuu helayaa bihimna arrimaha daraadood saddexda ah xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisuu ku helaya iimaankaa u dhadhabiyo iimaankii qalbigiisaa degi talabaadna xulmihiisa iyo yani lugihiisa iyo yani afkiisa iyo adinkiisa waxay u adeegayaan ilaha diinkiisa midda koobaad waxa wey an yakuuna allahu alla waa inuu yahay iyo rasuuluhu rasuulkiisu axabba kuwa loo kala jacayl badan yahay ilayhi isaga mima siwaahuma wixii kasoo haray labadooda waa inuu ka jeclaado wa an yuxiba waa inuu jeclaado almara ruuxa waa inuu jeclaado cid ciduu jeclaanayaba ha noqotee laa yuxibu xaalo uusan jeclaanayn ila lilahi ilahay daraadi mooy cid wax kale uusan u jeclaanayn wax kale idinkama dhexeeyo calaqada isku kin xidhaysa waa calaqa iimaan wey iimaan iyo islaamnimo ayaa isku kin xidhi wa an yukraha waa inuu nacmayso an yacuuda inuu laabto fi lkufri gaalnimo kani waxay ka hadlaysaa ruuxii mar hore gaal ahaan jiray oo ilaahay gaalnimada kasoo saaray waxaa la mida ah ruuxii islaamnimo ku dhashay oo islaamnimo ku barbaaray inuu gaalnimo ku laabto riduubo waa inuu necab yahay aad buu necab yahay macana wa an yakraha waa inuu necbaysto an yacuuda inuu laabto fi lkufri gaalnimo inuu ku laabto bacda id anqadahu llahu markuu ilaahay ka badbaadiyey kadib minhu gaalnimada kamaa yakrahu sida uu u necab yahay an yuqdafa in lagu tuuro fi naarta in lagu tuuro saas wey i riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd laa yajidu ma helo axadun ruux xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa ma helo xataa saas way maana macnaheedu waxa weyaan riwaayadana sii cad oo iimaanka macaankiisiibaa ka maqan ayay ku caddahay macnaha xadiidkii hore uun riwaayaadkiisa mid kamida ah wey wacan ibni cabaasin waxaa laga warinaya radia allahu canhu radi allahu canhuma waxa uu warinaya nabiga ka warinaya inuu nabigu uri sal lay sla man axaba ciddii jeclaysato ciddii jeclaata oo makhluuqa jeclaada fillahi ilaahay dartii u jeclaada oo waabqada naca fillah wuxuu nacayana ilaahay dartii u naca oo wawaalaa xidhiidiyo ciduu xidhiidinayo fillahi ilaahay dartii ku xidhiidiyo oo wacaada la collaytamoo ka fogaada fillahi ilaahay dartii ula collaytamo cidduu la collaytamayana fa inamaa tunaalu waa la gaadhaa wilaayat llah ilaahay wilaayadiisa iyo jacaylkiis iyo gargaarkiisa waxaa lagu gaadhaa bidalika arrinkaasaa lagu gaadhaa walan yajida ma uu helayo cabdun adoonna bacda aliimaani iimaanka dhadhankiisa ma uu helayo wa in katurad haba badato salaatuhu salaadiisa wa sawmuhu iyo soonkiisu haba bato xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo kadalika sidaas ruuxna iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa ma helayo si kasta hadduu salaad iyo soonka u cibaadadiisa u badato ilaa mabdaa u saxmo mabdawala walbara waqad saarat waxay noqotay buu leeyahay cabdullahi bni cabaas caamatu mu'aahaati nnaas dadka walaaltinimada ka dhaxaysaaye inteeda badan waxay noqotay calaa amri dunya adduunyo arinkeed ayay ku dul dhisantahay yani waxa laysku xidhiidhinay laysku fogeyn ee lagu colaysamay laysku jeclaan adduunyay noqotay buu leeyahay wadalika arrinkaasina laa yujdi wax u tari maayo calaa ahlihi dadkiisa shay a waxba u tari maayo nin waxoogaa dhaqaalaha idin dhex mareen inta dantaa adduunyo uun idin dhex taallo unbay uun xidhiirkiinu yaallaan hadduu go-ana bas wey laakiin kan ilaahay dartii aada isu jeclaateen midho adduunyana waa leeyahay midho aakharana waa leeyahay saas mana marna ma dhamaado marka rawa waxa weye xadiidka isaga ibnu jariir baa weriy xadiidku marka waa xadiid daciif ah sanadkiisu waa daciif waa asar cabdullahi ibn cabaas laga warinayo ibnu mubaarak baa kitaabkiisa zuhdiga ku wariyey sanadka xadiidkaasi wuxuu ku wareegeysanayaa nin la yidhahdo layt ibnu abi sulaym oo la yaqaano oo daciif ah ayuu ku wareegeysanaya saas daraaddeed asarku waa daciif cabdullahi ibn cabaas mawqif mawquufa ku ahaade sidaas laakiin macnaha asarka intiisa badan axaadiis marfuuca kutusay oo mabda la yidhaahdo yani mabdaa miisaanka wax lagu fogeynayo wax lagu dhaweynayo wax loogu hiilinayo wax lagaga tegahayay lagaga fogaanayo lagu soo dhaweynaya inuu ilaahay dartii noqdo arrintaa iyada ah nusuus badan oo qur-aan iyo axaadiis labaa kutusay waana qeyb tawxiidka kamid a ah, qeyb tawxiidka kamid a ah. waxaa kamid a ah axaadiista macnaha kutusay yani nabiga sal alla lay waslam xadiis saxiixa oo uu ku xadiis xasana wax loo jeclaaday ilahay dartii wax loo naco ila imaanku waa guntimo waa qeybo badan qaybaha ugu adagi waxa weeye miisaankaan wax ku jeclaane wax ku necmaani reer iyo masaalix adduunye iyo dana adduunyuusan noqonin ilahay dartii ha noqdo saas wey waa arrinta maqan wey totalba waxa weeyaan maanta adduunka jooga ka maqan maalinkii cabdullahi bni cabbaas ba hadduu leeyahay maanta adduunyaa laisku jeclaaday oo qarnigii macnaha taqriiban koobaad ah ee quruur mufadal ah maanta oo macnaha caalam lmaada aan joogno lacagda marka caalam lmaada dunya aan joogno oo qulubtii addunya qabsatay oo noloshoo dhan addunya haysato maxaad umalanaysaa marka waa la kala tegay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma man axaba ayuu yihi cabdillahi bni cabaas ciddii jeclata fillahi ilahay dartii ruuxii wax u jeclaada oo waabqada maca fillahi ilahay dartiina wax u necbaadaay oo wawaala xidhiiriyo cidduu xidhiirinayo fillahi ilahay dartii ku xidhiiriya oo wacaada naca fillahi ilahay dartii wax ku naca fainamaa tunaalu waa la gaadhaa wilaayat ullah ilaahay jacaylkiisa uu addoonka jeclaado waxaa lagu gaadhaa bidalika arrinkaasaa lagu gaadhaa inuu ilaahay kuu hiliyo ku garab istaago ku jeclaado taasaa lagu gaadhaa macna adigu jacaylkaaga sax markaasuu ilahay ku jeclaado subxana wa tacala laakiin intuu adigu jacaylku iyo xidhiirku kaa xariban oo mabda-aasi kaa khaldan xagga ilahay waxaad ka sugtaaba waa gardarro somaa marka walan yajida ma uu helaya cabdun adoonna bacma aliimaani iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa ma uu helayo wain kafurat haba badato salaatu salaadiis wa sawmuhu iyo soonkiisu haba bato xataa yakuuna ilaa ka noqdo kadalika arrinkaa maxaa yeelay salaada iyo soonka markii mabdaa tawxiidka loo fiiriyo waa furuuc waay marka tawxiidka loo fiiriyo furuuc bay noqonaya geed guntiisii ay khariban tahay oo xididkiisu khariban yahay laan u hagaagta waxba noqon mayso laan uba hagaagi maysa yani waxa weeyaan caleenna uhagau hagaagi mayso laakiin haddii caleemuhu khariban yihiin geedka xididku u hagaagsan yahay waxbaa ka hadhi saasay maanaa ayib waqad saarad waxay noqotay caamatu mu'akhaati innaas dadka walaaltinimadooda ay walaaloobahayaan iyo xiriirkooda intiisa badan wuxuu noqday calaa amri dunya adduunye arrinkeed dushooda dusheedu noqday yani arrinkaasaa lagu dul dhisaayo saas wey <clears throat> waana mid dhamaan doonta wadalika arrinkaasina walaaltinimadaa adduunka dartii lagu walaaloobahayo laysku xidhiidhinayana laa yujdi tari maayo calaa ahlihi dadkiisa shay waxba u tari maayo inuusa waxba tarayna ilahay baa sheegay alafillaau yawmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin saas wey dadka walaal isjecel adduunyada ku saaxiibay <clears throat> maalinta aakhirada cadowbay isu noqonayaan ilaa kuwii ilaahay ka cabsan jiray ilaahay dartii isu jeclaaday mooyaane dadka ilaahay dartii isu jeclaaday maalinta aakharo la wada dhiban yahay carshi ilaahay bay hadsanayaan iyaga dhib ma hayso bal makhluuqaadka oo han oo meesha tuban ayaa loo yeedhi ayna almutaxaabuuna fiya aaway dadkii aniga darta isu jeclaa aaway dadkii aniga darta isu xidhiirin jiray aaway dadkii aniga dartay isu siyaaran jiray aaway dadkii aniga dartay isu wada fadhiisan jiray maanta ayaan fadilaya markaasaa makhluuqaadkao dhan oo taaga yaa hortooda la keenaya markaasuu ilaahi subxaana watacaala meel uu garangeysan macna marka waa mandulo aada u sarraysa wey waxa laisugu boorinayo waa mandulo aada u sarraysa wa qaala ibni cabaas cabdullahi bni cabaas wuxuu yihi fii qawlihi tacaala ilaahay qawlkiisa markuu fasirayey wataqafacat bihim lasbaab aayadda markuu fasirayey ayaa qaala cabdullaahi wuxuu yihi almawadatu ayaa laga wadaa wataqafacat waxaa googo-aysa bihim iyaga dadkii xidhiiri jira adduunka ku xidhiiri jira waxaa ka googo-aysa alasbaabu xarkihii isku xiri jiray asbaabta waxaa laga wadaa shay walba oo wax lagu gaadho laba shay isku xidha yaa sabab la yidhaahda marka sababka ka dhexeeya adduunka hadduu qaraabtinimo ahaa aakhare waa go-aya hadduu saaxiibtinimo ahaa aan diini ahayn waa go-aya haddii uu masaalix ahaa waa go-aya hadduu jacayl kale iyo jacayl kale oo dan kale lasu jeclaaday waa go-aya waxaa soo hadhaya oo kii diinta ahaa kii ilaahay daraadii ahaa ka unbaa soo hadhaya macna aarkaasi marka oo tafsiirka cabdullahi ibni cabaasa ibnu jariir baa wariyey iyo xaakim waana saxiixo xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi fii qawlihi tacaala ilahay odhaahdiisa uu yihi wataqaacat bihim lasbaab gaaladii wataqaacat waxaa googo'day bihim iyaga alasbaab xakihii isku xidhay iyo xidhiirkii oo dhan baa googo-ay qaala cabdullaahi wuxuu yihi aayadda markuu fasirayey waxaa googo-ayay almawadatu jacaylkaa laga wadaa waana jacaylkii horey lagu soo sheegay aayadii macnaha aayadda qaybteed hore kasoo hadashay waa jacaylka shirkiga wey jacaylkii shirkiga ka dhexeeyey wa min annaasi man yatakidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahu ka xub illah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah walaw yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica waana allaha shadiid lcadaab id tabara aladiina tubicuu min aladiina ittabacuu wara'w lcadaaba wataqaacat bihim lsbaab saas man yani maxabadii iyo mawadadii aayadda hore soo sheegtay taa wey midda go-aysa macna ee midkii ilaahay dartii ahayd iyadu ma go-ayso waataan aayadeeda soo sheegnay oo iyadu macnaa bar wax weyn baa lagu heli darajo taraa lagu gaarhay fiihi masaail baabkan masaa-il dhowraa ku jirta alula masalada koobaad waxa wey tafsiru aayati lbaqara aayadda suurat lbaqara kusoo aroortay oo loo fasiro oo aayadii uu baab ku bilaabay sheekh wa min annaasi man yatakidu min duni illah athaaniyatu masalada labaad waxa wey tafsiru aayati bara aayadda suurat lbara kusoo aroortay oo la fasiro oo waa tii iyadana ahay kul maaukum wa abnaukum athaalithatu midda saddexaad waxa wey wujuubu maxabatihi halkaa waxaa fiican lasoo geliyo wujubu taqdiimi maxabatihi wujubu taqdiimi maxabatihi jacaylkiisa nabiga jacaylkiisa salawatullai waslamu caleyh oo laga hormariyo waajibnimadeeda cala nafsi nafta jacaylkeeda laga hormariyo walahli iyo reerka walmaali iyo xoolaha oo iyadana xadiidkii anas ayaa kutusiyay alraabicatu masalada afraad waxa wey nafyu liimaani iimaankii oo loo diido nafyu liimaani iimaanka oo la diido iimaanka laleeyahay ruuxan jacaylkaas nabiga jeclaani iimaan ma laha marka laleeyahay laa yadullu kuma tusayo iimaankaa la anfiyey cala alkhuruuji bixitaan min alislaami islaamnimada laga baxay saas maana yani waxaa kutusaya leeyihi xalaawa xalaawadu waa shay iimaanka asalkiisa zaaidka abl nafyigan laleeyahay laa yuminu axadukumna yani waa nafyu kamaaliimaan waay iimaanka darajaad iimaanku waa darajaad qeyb asal oo wuxuu leeyahay iyagu gundhig aho urug hoose ah oo la-aanshaheed ruuxu uusan muslima noqon karin sidaa daraaddeed ruux kastoo muslima intuu dooniba hala ekaada iimaankiisu y jacayl ilahay waxun baa kaga jira jacaylka rasuulka sal lay slam waxun baa kaga jira intay dooniba haba gaadhsiisnaantu ayb marka waxaa laga wadaa yani haddii la yidhaha iimaankaas la leeyahay ilaa aada naftaada iga jeclaato cumarow oo reerkaagii iyo ehelkaaga aada iga jeclaato iimaan malihid laleeyahay waa iimaanka qaybihiisii sare ee waajibka ahayd baa la anfinayaa macnaheedu maaha ninkii reerkiisa iga doortaay oo reerkiisa macnaha jeclaaday oo macnaha waxa weyaan adduunyadaasi marmarka qaarkood ay la simbiracdo oo diintii ka jeclaystaay inuu islaamnimada ka baxay saas maaha mana macnahaasu macnaha faa-iideynaya oo inaan loo fahmin inuu ruuxii gaaloobay oo islaamkiisisa baaba-ay laakiin waxa weye iimaankii wax weyn baa ka maqan oo iimaankii kamid a ah laga wada alkaamisatu masilada shanaad waxa weye ana liliimaani iimaanka waxaa usugnaaday xalaawatan macaan iimaanku macaanida dhadhan buu leeyahy qad yajiduha alinsaanu insaanku inuu dareemaa laga yaabaa oo uu helo waqad laa yajiduha inuusan helinna waa laga yaaba ficlan waa dareemi yani ruuxu markuu xoogaa bil ama laba bilood markuu ruuxu nashaad cibaadada uleeyahay bisha aada nashaadkii cibaadada u leedahay cibaadadu macaan baa dareemi dhadhan bay dhadhan bay leedahay dhadhan bay leedahay qalbigooga qalbigaaguna xasilooni iyo raaxiyo deganaansho gooni ah yaa dareemi waxoogaa maalmaha laakiin adduunyadu kula fakasood suuqa ku fakato oo waxoogaa cibaadaadkaagu yaraadaan walbahaarkaagaa badan oo qalbigii deganaanshihiibu ka tegi oo qur-aanka afrikiisu kuu dhadhabi maayo haddaad toban daqiiqa fadhido war meesha iskaga kaco macnaha boqol waxbaa kugu soo degi kaanaka waxaad moodaysa inaad saacado fadhiday marka waxa weeye macaankaasi dadka qaarkiibaa dareemay mararka qaarkoodna waa dareemay marna maba dareemaysi saas maana ilan dareenku wuxuu ku yimaadaa shayga wax dareemaya inuu dareemayaashii ku yaallaan haddii qalbigu uu meyd noqdo oo uu ingego qallafo waxba ma dareemayo xibinku markuu ingego oo shalal intuu ku dhaco gacantaasoo kaleeto masalan ay ingegto si kasta haddii loo garaacayo ma dareemayo sma qalbiguna saasoo kale waa qalbigu hadduu dareenka iimaanku ka tago wax kasta oo nabaroo ku dhacayo ma dareemayo wax kasta oo macaanana u dhadhami maayo qadhaadhna u dhadhay maayo macsiyadii iyo iyiyo daacadiiba u sinaanay laakiin markuu noloshiisa soo ceshado oo uu nool yahay wixii macanaa ee daaco ahaana waa u dhadhamaya wixii khadhaadhaa ee macsiyo ahaana khadhaadkeeda u dhadhamaya maana saas wey asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye acmaalu lqalbi alarbaca qalbiga acmaashiisii afarta ahayd allatii afarta arrimoodo laa tulaanu aan la gaadhayn wilaayat ullahi ilaahay wilaayadiisii jacaylkiisa ilaa biha iyada mooye aan lagu gaadhayn oo walaa yajidu uusan helaynin axadun ruuxna dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ilaa biha afartaa mooyaane afarta acmaasha qalbiga waa afarkii kusoo aroortay asarka cabdullahi bni cabaas asarka cabdullahi bni cabaas oo macnaha waxa weeyaan ilahay dartii wax loo jeclaado ilahay dartii wax loo naco ilahay dartii wax loo xidhiido ilahay dartii wax loola celoobo afartaa w maana acmaal wa asaabicatu masalada toddobaad waxa weye fahmu saxaabiyi ninka saxaabigaa sida uu u fahmay lilwaaqici wixii jiray si u fahmay oo maxay tahay ana caamata almu'aakaat walaaltinimada inteeda badani calaa amri dunya adduunye arrinkeed inay ku duldhisantay ah yani waa cabdullahi ibni cabaas waaqicii markaa jiray sida uu u fahmay u gartay macna maantana waaba kasii daran tahay ahaamidatu midda sideedaad waxa maslada sideedaad tafsiru qawlihi tacaala wataqaaca bihim lasbaab aayadaasoo la fasiro oo asbaabta lowada lagu fasiro macnaha cabdullahi ibn cabaas waa tii aan kusoo marnay asaasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye ana min almushrikiina gaalada waxaa ka mid a man yuxibu qolo jecel allaha ilaah xuban jacayl shadiidan oo daran gaalada qaar ilahay aada u jecel baa ku jira cajiib xagee ku aragtay taas maxaa kutusay wamin annaasi man yatakidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah wladiina aamanuu ashaddu xiban lilah yani gaaladu ilaahay jacayl daran bay jecel yihiin waxaa kutusaya jacaylkoodii darnaa ay ilaahay jeclayeen iyo jacayl daran oo ka mu'miniintu ilaahay ay jecel yihiin baa ka fita ka gaalada ilahay jecel marka jacayl daran ba ilahay jecel yahay ha jeclaadeena jacaylka ilaahay jeclaayeen waxba ma tarin muxuu waxa tari waaye waa jacayl aan khaalis ahayn jacayl aan barx lahayn wa waxbaa ku barxan oo waxyaalo kale jecel yihiin yihiinoo ku garab wadaan taasaa keenta jacaylkooda inuu cadaab mooyaan waxbaa ilah uusan usoo hoyeynin macnaha muslimiinta se ay ku intifaacaan jacaylka ilah jecelyihin subxana watacala saas alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye alwaciidu goodiga calaa man cid dushii in loo goodiyo ciddaasoo kaanad ay ahaatay athamaaniyatu sideedii arrimood ee aayaddu sheegtay axabba kuwa loo kalgacaybadaya ilayhi isaga xaggiisa min diinihi ilahay diintiisa ka jeclay ruuxii sideedii arrimooda aayaddu sheegtay ilaahay diintiisa ka jeclaysto oo loo hanjabo sideed arrimood maxay qul in kaana aabaukum wa yani sideedii arrimoode aayadu sheegtay waa aabayaashii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo guryihii iyo kuwaaw adduunyay isugu imaan iyagoo dhan aadiyaa alxaadiyata cashrata mas'alada kow iyo tobnaadi waxa weeye ana man itakada ciddii samaysta niddan cid uu ilaahay garab dhigahayo ku garab wado oo uu kala mid dhigayo ruuxii samaysta midigaasoo tusaawi ay la siman tahay maxabatu jacaylkiisu maxabat allahi ilahay jacaylkiisa ay la siman tahay ciddii makhluuq samaysto oo jeclaado oo jacaylkaa uu makhluuqaa jecel yahay iyo jacaylku ilaahay jecel yahay isku garab wadaayo fa huwa kaasi ashirku lakbar waa gaalnimadii weyneyd wey oo islaamka lagaga baxayo bimacana jacayl weyneyn iyo qadarin iyo ka amar qaadasho iyo kacabsi uu ku jiro jacaylkaasoo kale haddaad makhluuq u samaysto waa shirki taqriiban waa midka hadda qubuurta iyo amwaadda iyo loo sameeyo wey awliyada iyo loo sameeyo taqriiban meel kasta uu ruuxu jooga qalbigiisa waxaa ku jira waa lagu arkaa oo waa lagu daalacanaya oo yani waxa wey waxbaa lagu soo wada rajo noocaasoo kalena waa ku jirtaa cabsina waa ku jirtaa weynayna waa ku jirtaa waa jacaylka noocaas oo kale kaasoo kale marka gaalnimu keenaayo kii ilaahay lahaa ee cibaadada ah oo cid kale lala siiyo wey macana hada wabilahi tawfiiq sal allahuma waslama calaa nabiyina maxamedi wala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh